bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wأصlii وأsلm clى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin mxamed bni cabd اllahi khatm الnabiyiina وimaam اlmursaliin wعlى آlihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsani ilى ywm اddiin allahuma faqihna fi اdiin ya rab اlcaalamiin waa dersigii sideed iyo afartanaad ee kitaabkii aلtanbih fi اlfiqh lilimaam الsheykh abi isxaaq ibrahim bn caliy bni yuusuf الshiraazi raximah اllahu tacala wanafacana bicilmih waxuu ka bilaabmaya qowlka u leeya sheikhu raximah اllahu tacaala walaa yasixu sawmu ramadaana walaa gayruhu min aلصiyaami اlwaajibi ila biniyati min alleyli likuli yowm waqiila tasixu biniyati maca طuluuci اlfajr wayasixu اnaflu biniyati qabla الzawaali ila aakhirih wuxuu halkan musanifku raximah اllahu tacaala ka gelayaa soonku wixii uu ku asaxayey saynu hore usoo tilmaannay wuxuu ku asaxayaa in arkaantiisiina lala yimaado shuruuddiisiina la ilaaliyo oo shuruudu saxiihiisiina ay mutawafir yihiin oo ay joogaan arkaantiisiina la yimaado arkaanta soonkuna waa laba rukniga koobaad waa anniya rukniga labaadna waa alimsaaku can ilmufairaat rukniga koobaad waa niyadii in la niyeeyo rukniga labaadna waxa weeye in qofku uu ka madhnaado ka reebtoonaado waxyaalihii soonka jabinayey mufairaadka ah kii hore ayuu ku bilaabay wuxu uhi walaa yasixu asixi maayo soomu ramadaana walaa hayrihi ramadaan soonkii iyo walaa hayruhu min asiyaami alwaajibi oo soomkeenu ku cadfaynaa walaa hayruhu soomu ramadaan hayrkii oo min asiyaami alwaajibi soonkii waajibka ahaayihi isaguna asixi maayo ilaa biniyati niye in lala yimaado mooye la macniyati ama ilaa biniyati niy ayunbuu ku asaxayaa min alleyli niyadaasoo habeenkii lala imanayo likulli yowmin maalin walba loola imanayo soonkii ramadaan iyo soon kasta oo kaleo waajibihiiba asixi maayo haddii aan niyo lala iman niyadaasina aanay noqonin markaa habeennimadii la sii niyeeyo maalin walba waqiila waxaa la tasixu biniyati maca uluuci اlfajri waay marka waa weyaan ku asaxayaan soomyadaasi haddaynu markaa soonkii farbadino waqiila yasixu haddii marka loo dabdiyana way fiican tahay wuxuu ku asaxayaa soonku biniyatin maa uluuci lfajri niyo oo lalayimid markii waagu uu baryayeyba wayasixu naflu sunihii isagu iska asixi biniyati niyo ku asixi qabla zawaal kala barhka maalinta ka horeysa intaan markaa gelinkii dambe la gaadhin ka horeysa wa fiihi qowlun aakharu ama wa fiihi qowlin aakhara qowl kalena waxaa ku sugan ama qowl kalea ku suganoo annahu yasixu inuu ansaxayaa biniyatin bacda zawaal niyo inuu ku ansaxayo zawaalka ka dambaysa ayadoo sidoo kale wuxuu markaa sheekhu ku bilaabay niyadii mabaaxiis dhowran halkan waa lagaga hadli niyada shardinteedii iyo inay rugni tahay iyo waktigeedii wuxuu yidhi haddaba soonkii asixi maayo niyo la-aan soonkii waajibka ahaana asixi maayo haddii aan habeennimada la siiniyo oo si guudda niyada shardinteeda waxaa u daliila xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu bاniyaat ama biniyati si gaarana soonkii dee waabay ugu soo arorto man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lahu ama man yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu xadiid xafs radia allahu tacaala canha qofka aan habeennimada tabyiidku in shayga habeennimada la qabto oo maaragtay bayatahum yani waa habeennimo ayuu yimi marka qofkaan habeennimo soonkii aan la imanoo aan niyey weeye soon ma laha xadiiskuna waa xadiis sugan markaa de xadiisku waa caam sunno iyo waajibba wuxuu sheegayaa in habeennimada la sii niyeeya inay waajib tahay la-aantiina aanu soonkii asaxaynin sunnaha maxaa looga soo reebay waynu arki doona waqiila taixu biniyatin maa ama yasixu biniyatin maca uluuci اlfajri waxaa kale oo la yidhi mayane soonka waajibkii wuxuu ku asixi niyo lala yimid waagu markuu beryayey yani waxa weeye markii uu niyeeyey iyo waaberigiiba isku hal mar ah iska soontiisii iyo biligtii waaga hadday isku mar dhaceen soonkaasi ma asaxaya mise ma asaxayo wejigani wuxuu leeyahay wuu asaxaya maxaa yeelay dee cibaadada bilowgeedii ayay niyadii maarata raacday de sidii la doonayeyba oo muqaaranada iyadaaba la doonayay in maarata cibaadada bilowgeeda niyadu ay ku xidhnaato ila salaaddii markaad xidhnaysad allahu akbar leedahay ayaa la doonayaa niyadiina inay joogto markaa de waxa weeye niyadii hadday bilowgii ay la jirtay cibaadaadkii kale kala mid tahayo waa caadi buu laakiin muctamadku wuxuu leeya caadi ma aha maxaa yeele xadiidku min alleyl man lam yubayit asiyaam min alleyl de markii waa berigii habeenkii may ahayn sidoo kale lafdi daara qudniya ay warinayaan ayaaba isagu wuxuu man lam yubayit asiyaama qabla alfajri waa beriga ka hor qabla markaa lafdigaasaa diidaya in markaa cinda alfajri niyadii la niyeeyey ay noqoto mid markaa soonkii uu ku guntamayo wayasixu naflu biniyati qabla azawaab soonkii sunnaha ahaa niyo u baahan yahay qowlihi sal slam inama alacmaalu biniyaat laakiin niyadiisa isaga waxa ku filan gelinka hore uun in la niyeeyo oo cumuumkii man lam yubayit siyaamu man lam yubayit asiyaama min alleyl maxaynu uga saarnay waxaynu kaga saarnay xadiid saxiixa oo caaisha radia allahu tacaala canha laga warinayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinuu u soo galay deetana uu ku yidhi quraac ma haysaan hal indakum min hadaa hadaau waa quraacdii waa bidaal almuhmala maa yukalu fi اlhadaati waa wixii gelinka hore la cuno waa quraacdii marka quraac ma haysaan ayuu ku yidhi markaasay tihi maya haddaa waaban iska soomanahay fainii idan asuumu fainii idan asuumu oo idantu halkan waxba nasbin mayso haddaa waaban soomayaa markaa nabigu alayhi salaa sl markuu quraac waayey u iska sooma dee markaa niyadu may jirin sowma habeennimadii niyadu may jirin xadiikiina wuu asaxay marka xadiikaasa wuxuu tilmaamay gelinkii hore lan hadaa buu nabigu doonayey quraac quraacda waxaa la raadiyaa waa gelinka hore inuu gelin hore joogay baa xadiidka inooga cad haddaba gelinkii hore in la niyoon kara ayaa xadiidkaasi uu tusiy gelinkii dambe dee xadiis uma hayno marka isaga ma soo reebayna gelinkaa hore ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ka ogaanay ayuunbaynu soo reebaynaa waxaan kalena dee sidii asalkii ayaynu ku sugnaanaynaao inaan markaa wakhtigaa kale la niyoon karin ayaynu xukumayna haddaba qowl baa wuxuu leeyahay mayane e eh. yasixu biniyatin bacda zawaal bacda zawaalka laftiisa wuu asixi karaa oo kaasina muxuu cuskaday dee wuxuu yidhi xadiidkaa hore waxaynu ka fahanay soonkii sunnaha ahaa inaan tabyiid habeennimo loo baahnayn ee maalinimo la niyoon karo in maalinimo la niyoon kara ayaynu fahanay maalintiina dee hore gelin dambe way noqonaysa ficilka nebigu gelin horeba ha dhaco laakiin xadiidku wuxuu tusiiyey in maalin la niyoon karo oo isagu wuxuu leeyahay yacni ereyga hadaa oo ama hadaa inuu maarata rasuulka quraac doonayay in ay arrintu gelinka hore ku xidho tahay dee laga qaadan maayo ficilka nebigu wakti unbuu dhici lahaa waktigii u dhacay gelin hore ayuu noqday laakiin wuxuu si mulaqa inoo tusiiyey habeennimo niyadii la rabay inaan isaga laga rabin markaa mir haddaan habeennimadii la rabinna maxaa soo hadhay de baa soo hadhay maalintiina waa isku mid buu leey marka waxaa laysku hayaa waxaa loo yaqaano tanqiixulmanaad hal kuwa cilada soo saaridiisii nebigii alay sla waaynu haynaa inuu maalinnimo oo weliba gelin hore ah soonkii niyeeyey baynu haynaa haddaba manaadkan sixadu sixadan niyadii maalinimo la niyoonayay soonka lagu niyoonay asaxayso ficilkan nebiga ma inuu maalin dhacay baynu ka eegnaa ilan maalin maalin buu dhex dhacay mise waxaynu ka eegnaa inuu gelin hore dhacay markaa muctamedku wuxuu ley inuu gelin hore dhacay baynu ka eegayn kan kalena wuxuu leey maalinta gelinkeeda gelinkeeda dambe waa isku mid marka hadda kana w ohanaya ma isku mid maaha way kala duwan maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin gelinka hore marka la joogo baqiya mucdamu nahaari maalinta badankeediibaa harsan gelinkii dambe haddii la joogana baqiya aqalu nahaari maalinta inteedii yarayd baa harsan wa ilxaaqu lmucdami bilkulli waaridun fi shariicati bikhilaafi alcagsi in markaa cibaadada badankeedii markuu dhiman yahay inteedii kale la raaciyo oo sidii wax gebigeediiba lasoo wada gaarin laga soo qaadaana sharciga way ku jirtaay tan kale iyada ma hayno oo halkey tani kaga jirta dee salaadii kolkaad imaamka hor rukuucsan soo gaadho rukuucdaad kala bilaabaysa qiyaamkiibaa kaa tegay laakiin arkaantii inteedii badnayd baad soo gaadha deetna qof ragcaddaasoo dhan ba soo gaadhay waa ta lagaa dhigay marka tanna inay markaa sidii oo kale tahay marka halkan maxaa loo baahanaya qowlkanna maalin buu manaadka ka dhigay nahaar markaa labadii gelin muu kala qaadin kana alkhadaat oo gelinkii hore ah ayuu manaadka ka dhigay marka mid waliba waxaa laga rabaa manaadkiisa wixii uu kakale kaga rajaxayey inuu dee keeno wuxuu kani ku rajaxanaya wuxuu leeyahay mucdamunahaar baa harsan maadaama mucdamunahaarkii uu harsan yahay waxaynu helaynaa shawaahid waxyaalo u markhaati kacaya oo de waa cibaadada markii aarkeedii uu dhiman yahay maaragtay wa dhammaanteed la soo wada gaaray laga soo qaaday oo kale walaa yaصixu samu ramadaana walaa ayrihi min aiyaam walaa ayruhu min asiyaami اlwaajibi ila bitacyiini niya weli niyadiibuu ku jiraa haddaba soonkii hadduu waajib yahay sida soonkii ramadaan oo kale waxaa la doonayaa tacyiin magacow waxaanaad ka soomaysaa muxuu habeennimadii niyoon inaad berri soomayso soonkii sumaha ahaa way filan tahay taas tacyiinu ma baahno inaad berri soomaysaa isaga kugu filan ama maanta inaad soomaysaaba kugu filan haddaan hore wax soo cunin laakiin soonkii waajibka ahaa siduu niyada tabiidkeedii ugu baahan yahay ayuu tacyiinkeedana ugu baahan yahay oo dee fardiga shayga fardiga ah sidiisaba niyatu tayiin kama maarmo haddaanu nooc qura wada ahay oo imika salaadii dee salaad farad la tukanaysaa kuguma filla ilan anwaac bay kala leedahay sooma faradba waxay leedahay duhur bay leedahay casar bay leedahay soonkiina waa saas oo kale soon farala inaad berri soomaysaa kuguma filla inaad berri rabadaan ka soomayso waa inaad saa u garanayso saa ugu talagashan tahay ama aad nadar soon aad ku nadartayoo lagugu lahaa aad ka soomayso ama soon kafaaro ah oo lagugu laha aad ka soomayso ama soon qallo ah oo lagugu laha wuu noocyo baday waajibkii adaa ramadaankiibaa waajiba qadaa qadihadiibaa waajiba kafaaradiibaa waajiba nadarkiibaa waajiba haddaba kan aad berri soomaysaa kuu yahay dee waa inaad garanayso ood ugu talagashan tahay berri waxaad ka soomaysaa inay ramadaan tahay ama ay qalaheedii tahay ama kii nadarka hayay ama kafaaradii ay tahay tacyiinkaasaa loo oo de la doonay wayasixu naflu laakiin soonkii hadduu sunna yahay wuxuu ku asixi biniyatin mulaqa niyo iska furan berri inaad soomaysaa kugu filan marka haddii dee nafli mulaqa uu yahay waa caadiyo way kugu filan tahay laakiin hadduu yahay nafli magac gaara leh oo qaydan sida siyaamu carafa oo kale iyo siyaamu ayaami lbiid oo kale niyo gaara ma loo baahanaya berri inaad carafe ka ama berri inaad khamiis ahaan u sumayso maadaama uu si gaara ah sunno u sii yahay ma la shariyayaa salaaddii haddaynu eegno dee shardi bay ahayd oo duxadii inaad salaad sunnaun iska ama salaadun iska niyooto dee kugumay fillay salaat duxaa baa lagaa doonay witrigii salaatulwitri inaad niyootaa lagaa doonay oo tacyiin ayuu u baahnaa nafligii muqayadka ahaa ama mucaqadka ahaa laakiin soonkii waxay yidhahdeen la maaha sonkii w iska adoon garanaynba maanta inay carafo tahay haddaad soontoy carafo kuu noqoto waxa weeye ajrigii siyaamkii carafa insha allahu tacaala waad helaysaa baa la oo la ma aha salaadii maxay markaa lagu kala fariy waxaa lagu kala farqinayaa baa la yidhi soonka maqsuudkiisu waa maalintan inaad sooman tahay maalintan inaad sooman tahay weyaan inaad markaa soon laba soon suuragal kama aha maalintii laba soon suuragal kama aha markaa maqsuudku waa inaad maalinta noocaasa adigoo sooman ay ku dhaafto dee ku dhaafto waa halkay markaa ka soo saareen qallaha iyo sita min shawaal waa la jamcin karaa halkaasay ka soo saarayaan oo waxay leeyihiin iyadoo qallo un lagugu lahaa inaad qallihii un maca shawaalkiina hoos geliso ila lix maalmood in shawaal laga soomo baa la doonayay bay yidhaahdeen dee lix maalmoodna waad ka soomay ama markaa qallaha kuu noqoto ama wax kalaha kuu noqotee halkaasay markaa ay ka soo saareen o muctamad ka dhigeen isna iyo way ka doodayaan laakiin arinta qofku inuu kala saaro la kala baxo ayaa u fiican wayasixu naflu biniyatin mulaqa nafliga isagu niyo mulaqa ayuu ku asaxayaa ama ha noqdo kiisii de fadliga gaarka a lahaa ama maarata ha noqdo kii aan fadliga gaarka u wuxuu yidhi waman marida kii xanuunsado fakhaafa darara dhib ka baqa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuftira inuu iska afuro wacalayhi lqadaau qallana waa lagu leeyahay waman saafara kii safra qabla alfajri waa beriga ka hor safaran tuqsaru fiihi salaatu safarkii salaadda la gaabin jiray jaaza lahu an yuftira inuu afuraa way u furan tahay walafdalu an yasuuma waxaase fiican inuu soomo fain aftara facalayhi alqadaa hadduu soomo hadduu afuro qalaa laga doonaya waidaa khaafat ilxaamilu haddii ay markaa cabsato gabadhii uurka lahay aw ilmurdicu ama gabadhii ilmaha nuujinaysay calaa anfusihimaa nafahooda hadday u baqaan afdarataa way afurayaan wa calayhima alqadaau qallana waa laga doonayaa fain khaafataa hadday u baqaan calaa waladayhimaa labadoodii ubadkoodii hadday u baqaan way afurayaan wa calayhima qadana waa laga dooni wa fi lfidyati xaaladaa iyadaa inay madax furasho samaynayaanoo ama ay fidyo bixinayaano kafaare yar ay bixinayaanna alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midi annaha tajibu calayhimaa way ku waajibaysaa labadoodaba an kulli yowmin muddun min aacaami maalin walba mud bay ka bixinayaan hadaad maaragtay waxa weeye eh, hadaad anahumaa u arido anahumaa yajibu calayhima can kulli yowmin muddun min aacaamina waa suuragalo labadoodani maalin walba waxaa kaga waajibaya mud raashina baa kaga waajibaya waaani qowlka labaad annahaa mustaxabatun waa inay mustaxab u tahay waaaliu qowlka saddexaad annaha tajibu cala almurdici duuna alxaamili waa inay ku waajibayso gabadhii ilmaha nuujinaysay laakiin tii uurka lahayd aanay ku halka musanifku raximah llahu tacala wuxuu ka Eh, ama afurka loo ogolaa looba fasaxay ama uu afurku kuba waajibay ama soonkoodii eh, aanu de soonkii soonkuba ka asaxaynin qolyihii ama soonkuba ka asaxay ayuu halkii ka geli doonaa marka wuxuu ku bilaabay kuwii loo fasaxay soonku ka asaxayay laakiin loo fasaxay inay afuraan wuxuu inoo tilmaamay markaa afar qolo qolada koowaad waa qofkii waa ciddii xanuunsatay qofku hadduu xanuunsado dee afurkii waa loo ogolyahay laakiin xanuunkaasi waa key waa xanuun uu ka baqayo in soonkii dhib ay ka soo gaadho ama uu ku rafaado uu soonkii kadeed ku noqdo ida kaana yujhiduhu sawm soonku markuu daalinayo rafaadinayo oo markaa sidii caadiga haydee kolliba soonku de waxoogaa culays buu leeyahay culayskii culays ka zaa'ida oo kii looga bartay soonka aan ahayna ka dheeraad ah oo uu maaragtay la kadeedmayo haddii ay tahay way u inuu soomo inuu inuu afuro sidoo kale haddii uu ka baqayo in xanuunku uu ku siyaado ama caaf bogsashadiisu ay dib dhacdo oo dawooyinkii uu qaadan lahaa ama markaa waxa weeyaan qaadan kari doontaan arrintii inay ku dheeraato uu ka baqayo way u furan tahay inuu iska afuro laakiin haddii soonku aanu wax saameyna ku lahayn ninkan xanuunkiisa de u banaanaan mayso inuu inuu afuraa u banaanaan mayso mar haddii xanuunkii wax saameyna soonka ku lahayn hadduu soomiyo haddii kale ay isugu mid tahay uu soomi karayana de markaa waa inuu soomo aayadda qur-aankaa baa tusisay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ama faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar labaduba suurat lbaqara ayay inoogu jiraan markaa qofkii eh, waman kaana mariida aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra oo tii iyo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra oo aayadda hore ahayd waxay tusinayaan qofkii xanuunsanayey halkan fa afdale baa la badelay ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faafdara faciddatu min ayaamin ukhar ee afuray tiraka ayaa marka facalayhi ciddatu min ayaamin ukhra waaya jaaza lahu an yuftar wa calayhi alqada marka halkaa maxaa kaaga soo baxay yajuusu lahu an yasuum inuu soomaa way u bannaan tahay hadduu xamili karayo oo aan markaa naftiisi aanu markaa dhibaato culus uga baqanayni de way u furan tahay inuu sooma loo ogolyahay markaa waanu ka ansaxaya taana halkee laga qaadanaya xanuunku sidiisaba de cibaadada munaafi uma aha soonki munaafi uma lidkua ma aha ee waxa weye macnaha iyo cilada ayaa laga qaadanaya ciladu waxa weye qofkiibaa loo fududaynaya loo ruksaynaya ee arintu ma aha in soonkani maarata maradkan ama xanuunkani uu soonkii ka soo horjeedo waxaamana tusinaya dee dalaaltuliqtiraanna waa laga qaadan karaayo safarkan lagu laday oo musaafirkiiba de nabigu isagoo musaafira ayuu soomanaa calayhi salaatu wasalaam kaa markaa qalaa laga doonaya si aad u sheegtay kii musaafirka ahaabaa qolada qofka labaad uu noqonaya qofkii musaafirka ah safarkaasi waa kee waa safarkii salaadda la gaabin jiray kii aan salaadda la gaabin jirin kaasi isaga halkana ruqsad ku iman mayso adilada loo daliishanayo shuruudana de waa adiladii halkaa salaadaba aynu ku soo aragnay haddaba isagana afurkii wuu u waayo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam sida axaadiis saxiixa ay tilmaamayso saxiixaynka keyrkoodba ku jirta waa uu soomanaa isagoo musaafira marka fa aftaradii waa la qadari faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa aftara faciddatun min ayaamin ukhra maxaa u fiican ma inuu afuraa u fiican musaafirku mise iska soomo musanifku wuxuu yidhi inuu soomaa u fiican inuu soomo ayaa u fiican muctamadku waa kala qaadaya oo wuxuu leeyahay ma mutadarir bisoomba mise waa hayru mutadarir dhibaata miyay ka soo gaaraysaa oo soonku ma rafaadinaya maku kadeedmaya hadduu kadeed ku yahay inuu afuraa u fiican hadaanu soonku kadeed ku ahayna inuu iska soomo ayaa u fiican halkee laga qaadanaya de waxaa laga qaadanayaa saabiquu ilaa makfirati min rabbikum iyo fastabiquu lkhayraat iyo loo degdego nusuustii sheegaysa haddaanu kadeed kugu ahayn taasaa laga qaadanaya iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu soomanaa isagoo safar ku jira haddii uu qofku ku dhibaatoonayo in afurkuu fiican yana waxaa laga qaadanaya xadiidkii saxiixaynka ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu soo maray iyadiioo loo haraynayo deetana maxaa ku dhacday wuu soomay rasuulka ilaahay oo safarna waa lagu jiray maalintuna way kululay soonkiiba markaa xamili waayo deetana isagii markaa dhulka yaallo markaa eh, had loo samaynayo deetana nabigu wuxuu leysa min albiri siyaamu fi safari samafalka iyo biriga kamid mid maaha safarka in lagu dhex soomo markaa waaba la adkeeyeyba arintii birigiiba waa laga saaray markaa yani waxaa loo jeedaa sidii fiicnayd ma aha waxaa yidhi nabigu isagaaba soomay caleyhi isalaatu wasalaam sayr marka labada waxa lagu jamcinayaana haddii uu qofku aanay markaa dhibaato aanay ku ahayn inuu sooma inuu soomaa u fiican ibraaan lidimati dimadiisii oo dee beri noqonaysa iyo musaabaqatan ilkhayraat waqtidaa'an binabiyi caleyhi isalaatu wasalaam hadii soonka uu dhibayana xadiidka kalaa laga qaadanayaayo ila ninkaasi markuu nabigu arkay soonkii dhibka ka gaaray ayuu sidan yidhi marka qofkii ku dhibaatoonayana inaanu soomin baa u fiican labada halkaa kaga baxa labada dambe waa gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha nuujinaysa iyagana waxaa u furan haddii ay dhib ka baqayaan oo ama naftooda u baqayaan ama ilmahooda u baqanayaan waxaa u banaan inay afuraan iyagana halkeen laga qata xadiidka anas bni malik alkacbi in allaha wadaca can lmusaafiri eh, in allaha wadaca can ilmusaafiri shatra asalaa salaada barhkeed ayuu ilahay qofkii musaafirka ahaa ka dhigay can ilmusaafiri wاlxaamili wاlmurdici asiyaam ama asowm waxaa kaluu ka dhigay ilaahay qofkii musaafirka ahaa iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii murdicada ahayd waxa uu ka dhigay iyagana soonkii buu ka dhigay marka wadcigaasi de waxa weyaan inaanay inay iska afuri karaan ayuu tilmaamay marka way afuri karaan sidoo kale ibnu cabaas aayaddii wacala ladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin wuu ku fasiray odaygii iyo islaantii iyo gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysay markii ay soonka ka baaan haddii aanay ka bain waba ka baanayn nafteedi aan waba ka bn waba ka baayn de inay sootaa waajib ku noqonaysa lakiin markay mid ahaan ka baqanayso waajib ku noqon maayo ayib alaana laga doonaya qalaa laga doonaya maxaa yeelay dee markay naftooda u baqaan waa min almarda dadkii xanuunsanayay lagu xisaabinaya ma qofkii xanuun ka baqanay qofkii xanuun ka baqanaya maxaa lagu xisaabinaya maba xanuunsanaya imika laakiin hadduu soomo gaas iyo waxbuu leeyahay oo waxbaa ku kacay oo halis gelay maxaa la odhanaya iska afur baa la odhanaya halkee la gelinaya faman kaana minkum mariidan baa la gelinaya xanuunkii baa kusoo dariyey iyadiina takhaafu calaa nafsiha marka halkee la gelinaya de waxa wey nafteeda maxay uga baqanaysaa de inay markaa dhibaato soo gaadho markaa faman kaana minkum mariidan baabay ku jiraanba dee qalihiina aayaddaaba xukuntay marka markay naftooda u baqaan aayaddaabay ku jiraan labaduba qofkii naftiisa u baqay halkaasuu gelaya markay ubadkooda u baqaanna dee waaba qiyaas awlawiya kaba sii mudanba markay nafteeda u baqatay haddii layidhi qalaa lagugu leeyahay ma marka ilmaha u baqataybaa ayaa laga qalihii laga daynaya waa maya iyadoo nafteeda u baqanaysayba waxaa la yidhi qalle markay ilmihii u baqatayna way kasii mudan tahayba oo cid kale daraadi ayay u afurtay waxaa markaa intaa soo raacay markay cid kale daraaddeed u afurto fidyo oo aahaar saxaabada qaarkood ka soo aroortay iyo taabiciintaba wax ka soo arooray loo cuskaday inay markaa maadaama aanay nafteedu afurin naf kale u afurtay inay fidyo iska bixiso fidyadaasi markaa ma waajibba mise waajib ma aha qowl wuxuu leey waa waajib oo dee aayaddii baaba ku fasiray ibn cabas wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu aayadduna dee inay fidyadani waajib tahay bay tilmaamaysa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun baa waajibaysa marka iyadu soonkii way karaysaa laakiin ilmihii bay u baqatay way karaysaa soonkii ee ayay u baqatay marka fidyaa ku waajibaysa sida aayadduba aahirkeedu uu yahay wlkaasi sawaana kii muctamadka labadoodii bay ku waajibaysa maadaama ay soonki karayaan laakiin ilmihi daraaddii ay u afureen oo halkaa ruksadu ay uga timid aayaddii bay soo gelayeen aahaartaa saxaabadana ibnu cabaas iyo ibnu cumar waa loo cuskanay qowl wuxuu leeyahy maya waa mustaxab waajib ma aha maxaa yeele aayaddu cala ladiina fidyatu acaama miskiin waa aayad mansuuka oo dadkii soonka karayay bay la hadlaysay iyo murdic keliya lama hadlayn qof kastoo soonka karaya ayay la hadlaysay sida marka axaadiistuba ay tilmaantay waana la nasakhayo faman shahida minkum shahra falyasumhu baa lagu nasakhay marka asalkii ibnu cabaas iyo asalka ibnu cumar iyo unbaa tusiiye iyagana iijaab laga qaadi kari maaye waxay noqonaysaa iska istixbaab unbay noqonaysaa qowlkaasina saa suuliy qowl saddexaad baa jiroo kala qaadaya murdicii iyo xaamilkii gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysayo ta ilmaha nuujinaysa wuxuu leeyahay ayay waajib ku tahay fidyadu laakiin tan xaamilada ah ku waajibi maayaan waayo xaamiladu dee ilmo caloosheedii ku jira u baqanaysa waa qof naftiisu baqanayo ilan ilmihii wax ka baxsan maaha haddii dhibaatada soo gaadha dhibaato iyadiina soo gaadhay noqonaysa haddii ilmihii ku dhex dhintaba dee lafteedii baa ayaa maarata rafaad kadeed soo gaadhay marka waa qof iyadu mar walba nafteediiba u baqaysa laakiin murdicadii de sidaa maaha ilmaha halkaa iska joogo banaanka jooga ayay u baqaysaa iyadu nafteedii shaqo kuma laha maarata baqashadeedii sidaa daraaddeed iyadu fidyadii ha la timaado wacala ladiina yutiiquunahu iyadu ha soo gasho kaasina saasuu leeyay markaa taasay markaa noqonaysa marka waxaynu yar baraarujinna calayhim alqadadaas qalahaas waa waajib arrintaasina waa arrin culammada agtooda mutaqarirahoo sugan adiladeeduna ay waadix tahay oo kolkan ay nafteeda u baqatay inantii walacaysay ma waxaa la odhanaya ma xanuunsanayso uur bay qaaday way wallacday way soomi kari weydo yo ayo qofka odhanaya ma xanuunsanayso de maxay soo gelaysaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safar facid waa ayo qofkan ka saaray yani waa iska qowl runtii aada u daciifa saxaabada qaarkood riwaayaadka qaarkood riwaayaadku isuma wada waafaqsaneen riwaayaadka qaarkood oo saxaabada qaarkood maarata ibn cabaas ibn cumar iyo naga soo wariya haba tusiyaane laakiin waa qowl aada u daciifa oo gabadh xanuunsanayso oo ma tagayso oo bogta in aayaddii laga saaro oo la yidhaahdo maye maadaama ay uur leedahay qallayn mayso sax maaha ta aan xanuunsanayne de iyado aan maaragtay waxa lakiin haddana uurkii un waxoogaa ka yar baqaysa inay dhibaata ah, maarata dhakhaatiirtii waxay ku yidhaahdeen ilmaha kaa soo quban kara ma dhib ku soo gaari kara iyaduna waa lamiduna xanuun bay ka baqanaysa markaa meella in looga saaro dadkii xanuunsanay dee sax ma aha sidoo kale gabadhii murdicada ahay way ka tanaa ka awleysa cid uu ka dhacayo qalluhu tanuu ka dhici xaamilada iyo dadkaa xanuunsanay u ka dhici murdicaan iyada dhibaataba nafteeda aan uga baqanayn cid kale uga baqanaysa iyadana ka dhici maayo oo wax ilmo ka baxsan daraaddii u afuurtay iyadana ka dhici maayo xadiidkan anas wadaca almusaafiri alxaamili almurdic asawmna dee musaafirkiiba soo qalo laguma laha wadacadani meeshan ma aha macnaheedu inaan waxba qofka lagu lahayn maaha laakiin de waa imika intanay xaaladan ku sugan tahay inay soontaa waajib kuma aha markay hadhow toole ay haleesho ayay soomaysa ay awood qaarkood ba markaa qowlkaa qallaha sii fool xumeeyo soddon ayay sanadna ur lahay sanadna maaragtay ilmaha jaqsiinaysay ama laba sannadoodna jaqsiinaysay sanad uur bay laba sanana way jaqsiinaysay saddex sannadood wey halkaasi toban da bay sidaasi ku dhacda soddon sannadood halkay kusoo qalaynaysaa waxaynu leenahay abit alcarsha uma nqush xaggeed ka keentay gabar saddex sannadood maalin qura soomi karay maadaa arkay gabar ku tidhi saddexdaa sannadood maalin qura maan soomi karaynin ilayn khasab maaha inay rabadaanta soomi karayso haddaanay rabadaanta soomi karayn oo rabadaantii markay baxdo muddo kadib ay soomi karayso maxaad uga saartod uga dhigtay qof aan saddexda sannadood waxba soomi karayn alaada sannadood ilmaha markuu lix bilood jira maxaa loo bilaabaa inta badan raashin loo bilaabaaba de kugu yidhi markaa ma awoodeyso iska soomaysaayo maarata habeenkiina naaskeedaasay siinaysaa maalintiina o iska soomanaanaysaa waxyaalihiisa kale caanihiisa kale iyo raashinkiisa yar kale loo bilaabay intaasu waday kasoo qaad sanadkii hore dhan in aniga waba raashinba siinina ay jaqsiinaysa maxaad u sanadka labaad wax kale ma siinayso markaa waaqaca ka baxsan wey dumarkeenii kamay caban jirin haddaad iminka ayaydaa iyo aada waraysato ood ku tiraahdo maaragtay kolkaad umulayseen soonkiisa de markaa kadib baanu qallin jirnma koon wax yacni kadeed uu ku hayay may jirin laakiin da iminka way dhacday inay dumar badan isku gaadhay waxa isgaadhsiiyeen waa caajiskiiyo qiilkan la sheegay baa caajiskii iyo wahsigii xoog siiyey oo xoojiyey dabeetna iska wahsanaysaa iska caajisan tahay way isku wada gaadhaysa de markaa ma wahsigeeda iyo caajiskeeda ayaa xukunkii sharciga loo xujaysanayaa in markaa eh, qadihii la rido sax maaha arintaasi culayskan imika laga cabanayana waxaa keenay qiilkana keen dhibaatada kana wati laakiin haddii qiilkaa la iska dayn lahaa gabadhaasi maalin ay soonto haddana hadday doonto toddobaad iska afurto haddana maalin kala soonto kumay adkaateene way u fududaan lahayd sanadka ama labada sanadood dhexdooda inay intaa ka hesho wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala waidaa xaadat الsaa'imatu aw nufisat baطla sawmuha wacalayha alqaضاء wuxuu halkan ka gelayaa dad u afuraya shardu sixe laga waayey shardu si qoladaa hore afartaa hore shardu sixe lagama waaye laakiin halkan shardu sixii baa laga waayo markaa shuruudu sixii baynu halkan iyagana ka dhex baranayna waidaa xaadad hadday dhiiggii caadada hesho assaa'imatu gabadhii soomanay aw nufisat ama dhiiggii dhalmadu uu ku dhaco baala sawmuhaa soonkeedii wuu burayaa wa calayha alqadaau qallaana laga doonayaa fain junna hadduu ninkii qofkiiba waasho baطla sawmuhu soonkiisii wuu burayaa walaa qadaa calayh qalaan laga dooni maayo wain uqmiya calayhi haddii uu qofku miyir doorsoomo fii jamiici nahaari maalinta oo dhan lam yasixa sawmuhu soonkiisu asixi maayo wacalayhi lqadaau qalana waa laga doonayaa wain uqmiya calayhi haddii uu miyir doorsoomo fii bacdi nahaari maalinta barhkeed yani maalintii qaybo ka mid a fa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa qowl wuxuu leeyahay yabtulu sawmuhu soonkiisu wuu burayaa waaani ka kalena wuxuu leeyahay laa yabtulu buri maayo waaaliu ka saddexaad wuxuu leeyahay in kaana mufiiqan min wali nahaar ama fii awali nahaar maalinta xaggeedii hore hadduu miyir qabay oo miyirkiisu uu joogay lam yabtul soonku ka buri maayo wa waxaa la yidhi in kaana mufiiqan haddii uu miyirkiisu joogay fii طarafayhi labadiisa dhinac maalinta labadeeda dhinac lam yabطul soonku ka buri maayo kole intaqiilada dambaaniga ima qorayo laakiin kitaabkay ka mid wuxuu ihi musanifku raximah اllahu halkan afar arrimood buu inoo arinka arrinka koobaad dhiiggii caadada arrinka labaadna dhiiggii dhalmada arrinka saddexaad waa lidi arrinka afraadna sooxdintii wixii lamidkaa ama inuu qofku kooma galu yir doorsoo afartaas horta saddexda hore soonka way buriyaan oo waxaa shardu sixa ah alطahaaraةu min alxaydi wالnifaas waxaana u daliila xadiidkii caaisha radi allahu tacala canha kaana yusiibuna dalika fi cahdi rasuli lah sl slam fanu'maru biqadaءi الsawmi walaa nu'maru biqadaءi الsalaa waynugu dhici jirtay caadadu waynugu dhici jirtay waktigii nebiga oo oh, soonka soo qaleeyaana la ohan jirin laakiin salaada qaleeyana lama ohan jirin qaluhu goorma imanaya de maraan soonki la soomin oo soonkii aanu asixin hadduu soonkii asixay qal lama imanayo markaa soonkii asixi maayo haddii gabadhii dhiiggii caadadu fii bacdina wakti uun maalintii ku yimaado iyadoo hadday doonto qoraxdii sii dhacaysa hadday dhiiggii hesho maalinkaas soonkeedii ma jiro ama dhiiggiibaa wuxuu ka go waa berigii in yar kadib iyadoo aan weli cadhadiba soo bixin oo salaadihiiba lagu jiro ayuu dhiiggii ka istaagay ma iska soomaysaa maalintaasi waan iska soomaya ma odhanaysa waa maya maalinkaas soonkeedu kama ansaxay dhiiggii dhalmaduna waa la mid marka wakti uun ka mid ah, ma xaggii hore ha ma xagga dambe ha noqotee uu ka soo galo maalintii maalintaas soonkeedu ma jiray labadaasi waa sida waxaa labadaa lamida ah, labadaa dhiig waxaa lamida ah waalidii haddii qofkii maalintii qayb uun ka ah u waasho oo maskaxdiisii ay door soonto soon uma jiray maxaa yeelay limunaafaati iljunuuni lilcibaada waalidu dee cibaadadii ka soo horjeeda waa marfuuculqalab buu qofkii noqonaya marka cibaadadii wax ka soo horjeeda ayaa meesha yimid oo junuun ah takliifkiiba ka soo horjeeda sidaa daraaddeed qofkani wuu ka baxayaa ahliyat cibaadaba wuu ka baxayaa soon ka asixi maayo qalaba laga doonayaa xaaidkii iyo nufasaagii waa laga doonaya sida xadiidka caaishanu uu tilmaamayo laakiin majnuunkii isaga laga dooni maayo qale laga dooni maayo maxaa yeel marfuucu lqalam buu ahaa rufica canhu lqalam takliifba maarata qofkani kuma sifaysnayn qof mukalafaba muu ahayn dee qalihiina wuxuu u nas ama daliil sheegaya qofkaa waalan ee laga doonayo walaa daliila daliilna uma hayno markaa qala laguma yeelanayo madaahibta qaarkoodoo waajibinaya way jiraan markaa inuu qofku iska qalleeyo haddii maalmo ay ku dhacdo way fiican tahay laakiin madhab alimaam shaafici waa inaan qalluhu ku waajibaynin qofkaasi waa shay arrinka saddex afraadu sheekhu uu ka hadlay waa aliqmaa waa in qofku dareenkiisiiba uu tago marka ama suuxo oo suuxdina ku dhacdo ama koomaba ha galo oo iswada tegayaan waxaasoo dhan ama hala suuxiyo ama koomaha maarata ha galo kol haddii qofkii dareenkii uu ka tago iqmaa baa la yidhaahdaa waa muqmaa caleyh haddaba qofka dareenkiiba uu ka tegay aan waxba dareemaynin soonkiisii miyuu buraya haddii horta dee oo dhan uu suuxsanaayo aanu soonba niyoon dee niyo la-aan baan u asaxayn ba haduu soonku waajibaha oo de qof markaa soonka asaxay ma noqonayo laakiin hadduu habeenkii caafimaad qabay ama qayb kamid a ah caafimaad qabayu berri inuu sooma ku talagalay kadibna markaa suuxdintu ay taa ka dambeysay aqwaal baa ku sugan qofkii habeenkii sii niyeeyey aqwaal baa ku sugan qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay haddii maalintii oo dhan uu suuxsanaa ama uu maaragtay dee ku jiray soon uma jiro kaasi waa qowlka muctamadka musanifkuna wuu inoo qadimo wain uqmiya calayhi jamiica nahaari lam yasixa sawmu soon laguma leh haddii laakiin maalinimada barhkeed uunuu qofkani maqnaa saddex qowl baa ku jirta buui markaa musanifka hadalkiisa waxaad u fahmaysaa in uqmiya calayhi fii jamiici naar lam yasixa sawmuhu inay laysku waafaqsan yihin laakiin layskuma waafaqsana wuu jiraa weji odhanaya maya kaa laftiisa soonkiisu uu asaxaya kor hadduu habeenkiisii niyeeyey oo ilxaaqinaya qofkii hurday hadduu qofku intuu habeenkii niyeeyo inuu berri soomayo uu iska seexo oo la toosinba keri waaya ma cid toosisaba aanu helinu inta waagii beriyey oo maarata maalintii o dham dhamaatay ayaa haddana qoraxdii dhacday fiidkii unbuu toosay ninkii xalay seexday soonkiisuma asaxay kaa haa wuu asaxay maxaa yeelay lianna annawma laa yunaafii asawm hurdadu soonka maarata ma diideyso maaa u dalida waa u dalila inaga seexana maalintii inagoo sooma inagoo sooma maynaa seexan haddii la yidhaahdo qofka hadduu sexdo ka buraysaa maaratay soonkii ka bura maalin soo jeednay ahaan lahay walasnaa mukalafiina idan hurdadu munaafi uma aha soonkii marka de ama maalintii o ha noqoto ama qayb kamid a ah ha noqoto marka qolaa odhanaysa iqmaaguna waa la mid <clears throat> laakiin sida saxda ah haddii maalintii o ay tahay qofkaasi ma soomin la mid maaha bay leeyihin hurdayo dee ka hordaa maarata inuu mukalaf soonkii ku ahaadaa way iska dhowdaayo maarata kana ansaxo waa la toosin karaya laakiin kan muqmaa calayga dee lama toosin karayo la toosin karaya maaha taasi waa haddii haddaba maalintii o dhan aanu ahayna maalintii qeyb kamida uu yahay waa halkuu ku leey wa in uqmiya calayhi fii bacdi nahaar maalintii qaybna wuu sooxsanaa qaybna uu soo xukunkiisu muxuu noqonaya habeenkiina wuu sii niyooday ninkanu ka sheekeynayna nin aan habeenkii sii niyoon inagoo soon waajiba ka hadlayna meeshuma soo gelaya <clears throat> saddex qowl buu sheekhu sheegay iyo mid dambu waqiilo midka koobaad waa qolo odhanaysa soonkiisu wuu burayaa qofka oo maxay halkay ka qaateen dee waxay alxaaqinayaan qofkii waashay kale hadduu qeyb kamida maalintii waasho daweynaga inuu soonku ka buraya kana waa la mid ila caqligii meesha ka baxeen qowl kalena wuxuu leeyahy may ma burayo waa caadi kaasina agguu ka eegaya wuxuu raacinaya aggii hurdada kan hurdaba maskadiisi ma joogto buu leey qofku markuu hurdada mihirkiisi waa maqan yahy kana waa lamid buu leeyay ku saddexaad baa wuxuu leeyahay waxaynu eegaynaa goormaa xanuunku ku yimid ma hore oo waagii wuxuu beriyey isagoo suuxsan mise markii waagu beryayey caadi buu ahaaye intaa kadib baa ku dhacee haddii waagu uu beryey isagiioo suuxsan dee soonkiiba uma bilaabninba ilan soonku waa berigu bilaabmayey kolkii waagu uu qofka dhihirkiisiiba ma jooginba markaa soonkiiba uma soo gelin laakiin haddii soonkii u bilaabmay kadib uu markaa suuxdintu ku timid dee soonkii niyadiina waa laga helay soonkiiuu soo bilaabayna waa laga helay tii unba usii soconaysabili sheekhu markaa halkaas waa saddex qowl buuli wa qiila in kaana mufiiqan fi طarafayhi lam yabtun waxaa la yidhi hadduu labada araf waa markii waa berigii iyo qoraxdu markii sii dhacaysa haddii labada miyirkiisu joogay soonkiisu waa caadi laakiin haddii labadaa mid ka mida ah, soonkii aanu joogin maarata soo jeedkii aanu jirin soon uma jirin kaasina saasuu leey halkan markaa waqiila buu yidhi kuwa horena saddex qowl buu ku sheegay kitaabkiisa muhadabkana ariiqo afar qowl sheegaysa wuu ku sheegay markaa saddexdan hore waa mansuus shaafici hadalkiisaa laga haya laakiin ka dambe qiilkaa ibnu suray sheekh la odhan jiray baa takhriijiye waxaanu ahayn hadal shaafici kutubtiisii lagu arkay wadaadkaas ibn surajil odhanayay baa takhriijiyeyoo salaadii buu kala mid dhigay oo salaada waataynu ku ogeyn qiil odhanaya dabcan marka salaadda aad gelaysa dee waa lagaa doonaya bilowga allahu abar marka niyadii waa tii la rabay marka laga baxayana waa kii qowl jiray odhanaya hala niyey niyat lkhuruuj min asalaa marka wuxuu leeyahay labadii baynu halkii baynu kala mid dhigaynaayo sidii salaaduba bilowga iyo aakhirka ay niyada ugu baahnay halkana aynu bilowgii iyo aakhirkii inuu qofkani soo jeeday oo soonkiisii uu la socday aynu ka soo qaadno haddii markaa taa la helo ayuu soonkii asaxay haddii kalena asixi maayo isku soo wada duubo muqmaa calayhiga low laxdatan min annahaar in uun maalintii wax uun ka mid uu soo miyirkiisu joogay uu soo jeeday soonkiisu uu asaxaya sida muctamadku yahay kol hadduu habeenkiina sii niyeeyey markaa muqmaa eh, warkiisu runtii wuu adag yahay fuqahadu taqriiban way isku wada raacsan yihiin in ninkan eh, haddii soonkiisu aanu asixin qalla laga doonayo markuuna yidhi wain uqmiya calayhi jamiica nahaari lam yasixa sumu wa calayhi alqada waa ka ku yidhi qallo waa laga doonaya marka maxay isku waafaqsan yihiin fuqahadii waxay isku waafaqsan yihin halkan aanu sidii qofkii waa la ahay soo arki maysid ilaan qofkii waa laa inagu inagin idin qalla lagama doonayo soo qolyaha kale markaa iyagu de allaha waajibina waa la karaaba majnuunkii maarata xoogaa kala mid buu noqonayaa laakiin majnuunkii haddaynu dhahno majnuunkii maarata qalluhu wuu ka dhacaya inaanu muqmaa calayhigu la mid ahay waa laysla ogoli oo muqmaa calayhigii aan soonkiisu ansixin in qalle laga doonaya laysla ogoli haddaba markii taa laysla ogolaado in ninkan qalle laga doonaya laysla ogolaaday waxaa meesha ka soo baxday ninka nooc takliifaa ah jira oo inuu soonkii mukalaf ku yahay sidii majnuunka ahayn baa meesha ka soo baxaysa takliifkii haddaba muxuu ku dhici karayaaba markaa meesha imanaysa niyadii waa lagama maarmaan waa wax soo raacaan maxaa soo raaciya qowl markaa waxa weye wixii soo raacayay ayay saddexdan qowl eh, ku kala duwan yihin kaale waxa weeye eh, in maalintii qaybun la helo ayaa la doonaya iyo mid odhanaya me maalintii oo dhan inuu markaa qofkani miyirkiisii joogaan la doonay oo waa kaale ka horeeya yabtulu sawmuuli kaasi muxuu yabtulu sawmuuli waa in maalintii oo dhan mar uu suxsanaa aanin jir kaale laa yabtulna wuxuu le maalintii wax unbaa inugu firan waa ka muctamadka wahaaniga wey laa yabtulu kaasaa muctamadkii wuxuu leeyahay maalintii haddii wakti uun la helay miyirkiisu uu joogay soonkiisu wuu asaxayaayo niyadii waqti uu markaa la ohan kar waa qof soo jeedo sooman inay markaa raacdun baa muhiim kaa kalena waa ka isaguna lemayana xagga hore inuu ka raaca ayaa waajibkuu yahay kaa kale mukharajkayna labada araf buu eegaya wuxuu ihi wain ahurat ilxaa'idu aw aslama alkaafiru aw afaaqa almajnuunu aw qadima almusaafiru wahuwa muftirun istuxiba lahum imsaaku baqiyati nahaari wuxuu yidhi wain ahurat ilxaaidu gabadhii dhiigga qabtay hadday aahir noqoto aw aslama alkaafiru gaalkii uu soo islaamo aw afaaqa almajnuunu ama kii waallaa uu miyirsado aw qadima almusaafiru ama kii safarka ku jiray uu yimaado huwa muftirun isaga oo aan soomanayn ustuxiba lahum waxa u fiican imsaaku baqiyati nahaar maalinta inta u hadhay inay afxidhnaadaan wain balaqa sabiyu kii yara hadduu qaangaaro aw qadima almusaafiru ama kii safarka ku maqnaa uu yimaado wahumaa saa'imaani iyagoo labadooduba sooman faqad qiila waxaa la yidhi yalzamuhumaa waa ku waajib itmaamu sawmi soomka inay dhammaystiraan wa cindii ani waxa agtayda annahu yalzamu lmusaafira musaafirku waajib ku yahay duuna sabiil laakiin sabigii waajib kuma halkan wuxuu ka hadlayaa dadkii ahlulacdaarka la odhan jiray fii anaaءi الnahaar cudurdaarkii inuu meesha ka baxo maalinimada barhkeed yani iyadoo maalintii lagu jiro inuu meesha ka baxo qof waa laa oo bogsaday ku gaal aha soo islaamo gabadhihii qabtay oo ka goay ay mid musaafir ahaa oo muqiim isu bedelay ku aan markaa qaangaarin ilmo yar ahaa oo qaangaarhkii maalinimada dhexeedii qaangaaay axkaamtan wax kamidii hore inoo soo martay maxaynu soo marnay hore maxaynu soo aragnay ya idaa balaga asabiyu aw qadima almusaafiru wahumaa muftiraan dabcan qaydka inoomuu sheegin marka laga hadlayo sabiga laakiin inagu waynu ku qaydnay waxaanaynu sheegnay inay inoo iman doonto qofkii aan qofkii soomana markaa qaydkaasi dee wuu ku xidhna markuu sheeku ka hadlayey wujuubka fain balaga الصabiyu aw afaaqa اlmajnuunu fi ahnaaءi الnahaari lam yalzamhumaa sawmu dalika اlyowmi calى daahir madhab sabiga iyo majnuunka waa labada horuu inoogu soo sheegay fain balaga الصabiyu aw afaaqa اlmajnuunu fi ahnaaءi الnahaari lam yalzamhumaa sawmu dalika alyowmi calaa daahiri اlmadhab kii yara hadduu qaangaaro ama kii waalaa uu miyirsado maalintii rabadaan dhexdeeda soonkii kuma waajibaya buu ina soo yidhi marka waxaan halkaa soo nidhi de kawaalan isagu soon badda kugu soo jirayne sabiga maxaa lagu qaydayaa ey wa huwa muftirun isaga oo muftiro aan markaa eh, soomanayn ama kii soomanaa waa ka gabadhii hadii dhiigu ka goo de may soomanayn soo maha gaalkii hadduu soo islaamo de muu soomanayn kii majnuunka ahaa hadduu caafimaado maalinimada dhexdeedii de muu soomanayn kii musaafirka ahaa ee saaka soo quraacday hadduu magaaladii yimaado de ma soomanayn soo maha afartaaba maalinta inta uga hadhay inay afxidhnaadaan waajib kuma aha sidii aynu ku soo marnay samigii qaangaadhayay isagoo afuran majnuunkana horaabada isaga lanoo soo sheegay isaga takraar baabu noqonaya aw afaaqa almajnuunu dani iyadu iska takraar ama soo celin ayay noqonaysaa dee masaladu masale markaa hore isaga masaladiisu sheekhu usoo sheegay ayay noqonaysa marka hal qodobunbaa halkan usoo kordhayo ustuxiba alimsaak marka hore waxaynu soo lam yalzamhumaa asawm oo waxaa la karaa markaana wuxuu ka hadlaya soonku ma waajiba iminkana wuxuu ka hadlayaa istixbaabkii markaa afartan midna waajib kuma aha inu inuu maalinta intaa uga dhiman uu afxidhnaada lama odhanayo gabadhii maarata markii dhiiggu ka istaagay waa berigii kadib ha quraacan ina iska afxidhna la odhan maayo waajib bay kugu tahay way iska quraacan kartaa way iska qadayn kartaa laakiin waxa u fiican iyadoo maalintaa ixtiraamaysa maalintan ramadaan iskana ilaalinaysa qolyaha diiday cunada qolaa xarintay madaahib kale aan madhabkeenna ahayn iyagoo markaa qofkuu ka baxayo khuruujka khilaafka culamada inuu markaa iska afxidhnaado ayaa u fiican afarta qola waayahay u kaalay haddaba sabigii qaangaadhay isagoo sooman iyo musaafirkii magaalada soo gala ee beledkiisii yimid isagoo sooman irtafaca cudruhumaa fi anaai nahaar soo kuwa kale ka suuragal maa hadde ma odhan gabadhi xaaidkeeda iyadoo sooma soomde ma imanayso majnuunkii isagoo sooma ma iman gaalkii soom ma imanay qolahaas musaafirkii iyo waxaa halkan imanaya iyo samigii unbay ka suuragaltahay inay soo soomanaayeen kadibna cudurdaarkoodii meesha ka baxay inay soonkii sii wataan mawaajibba sheekhu wuxuu waxa la yidhi labadaba waajib buu ku yahay inay soomaan laakiin anigu waxaan leeyahay buu yidhi musaafirkaa beledka yimid isaga waajib buu ku yahay inuu soonkiisa dhamaystirto laakiin kan yare qaangaadhay isaga waxba waajib kuma aha anu saasaan leeyahay laakiin culimadii madhabku waxay leeyihin buu yidhi labadaba waxa ku waajiba inay sonkoodii dhammaystiraan marka de sheekh abu isxaaq xaq buu leeyahay ilan waa imaam waxa weeye faqiihaho fiqiga meel sare ka gaadhay inuu wacindii yidhaahdo waanay kitaabka dhowr meelood bay kaga jirtaa markaa laakiin dee qof waliba wacindii iskama odhan karee qofkii darajadaa gaada ayuunbaa wacindii odhanay markaad maarata waxa weyaan cindii odhan kartaa waa marka laguu qira culamadii ay kuu qirto inaad qof cindii yeelan kara aata ataanaa min alacraabi addi kale kugu dhacaysa ataanaa min alacraabi qowmun walaysa lahum fi اlfiqhi qabl walaa bacdu yaquuluuna hada cindana gayru jaa'izi waman antum xataa yakuuna lakum cindu waxaa reerbaadyaha nooga yimid buu yihi qolooyin acraabaho fiqi iska baarbaaray ataanaa min alacraabi qowmun tafaqahu walaysa lahum fi lfiqhi qablu walaa bacdu laakiin horaysiya dambayso toona aan fiqiga kulahayn buu aan meellaba ka markaase yaquuluuna hada cindana ayru jaaizi waxay iska odhanaya buu yidhi annaga kaasi ma banaana ama wuxuu aniga anigu waxaan leeyahy masaladaa sidaa iyo sidaasu iska maxaad yeelan waman antum yaatihiin xataa yakuuna aad aad cindi yeelataan oo aad cindii odhan karto yaa baad markaa la odhanayaa markaa imaamkani dee xaq buu lahaay wuxuu yidhi labada waan kala qaaday laakiin culammadii kama yeelin waxba kala qaadi maayo ku yidhahde isagu wuxuu kala qaaday wuxuu leeya musaafirku kaana mukalafan bisawmi min awali nahaar isagu markiisa horeba dee waajib ilasoo kale haddaanu iminka soomin qallaa ku waajibayay oo mukalaf buu ku ahaa soonka laakiin samigu dee mukalaf kumu ahayn intii hore walidaalika hadduu soo maaragtay aanu soo haddii aanu soo soomin miyaa qala lagu yeelanaya qala laguma yeelanayinoo waxaynu ka soo fahnay masaladii hore lam yalzamhum asawm masaladii hore waxyaalahay faa'idaysay waxaa ka mid ahay inaan qallo lagu lahayn marka dee labada farqigaasaa udhexeeya buu le shada laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin mayane eh waa isku mid uunoo labada mid walba maanta mukalaf u yahay oo kan sabiga laftiisu waqtiga marka la soo gaari waa mukalaf inuu maalintaas soonkeeda dhammaystirtaana waa u suura gashay iyaday u suuro gashay maalintaa soonkeeda inuu dhammaystiro ahlu takliifna uu yahay inuu soonkii jabiya markaa uma banaanaanayso cudurdaarna aanu lahay waktiga uu jabinayo laakiin kii soo afuray dee u suuragal maaha maalintan inuu soo maadaama aanay u suuragal ahayn waxba qalinan markaa laguma waajibin waxaan leenahay lam yatamakan min siyaami hada alyowm laakiin kii soo soomay dee maalintaa inuu soonkeedii dhammaystiro waa u suuroobaysaa marka waa labadaba waxaa ku waajibaya inay markaa soonkii dhammaystiraan waman nawa lkhuruuja min asawmi baطla sawmuhu waqiila laa yabطl waman nawa lkhuruuja masaaishii niyada ayuu tan ugu dambaysiiyey waman nawa lkhuruuja qofkii niyooda inuu ka baxay min asawmi soonka baطla sawmuhu soonkiisii wuu burayaa waqiila waxaa la yihi laa yabطlu buri maayo waad soo niyootay soonkii xalay waagii baa kuu beriyey maalinimada dhexdeedii baad waxaad istiri ma iska cunta iska jibisa ma iska jibisa mise iska deysata waay taas waa xaala ama waxaaba go-aan ku qaatay inaad jibiso sookii iyaduna waa xaaladka haddaba sheekhu bal hadalkiisa iminka waxaynu ka soo qaaday inuu ka hadlayo kii go-aanka gaadhay saasaa maarata hadalkiisu u badan yahay de daahirka hadalkiisu waa sidaa kii go-aan ku gaadhay inuu soonkii jabiyo raashin baa ku markaad aragtaba wuxuu isleeyahay guri ama waa soo dhigtayba uu soo salaxdayoo way ka go tahay soonkii miyuu jabay mise weli muu jabinaya ilaa iyo uu liqo ma jabayo sheekhu wuxu uhi wuu jabay soonkaasi meeshaasoo ma jiro waxaase la yidhi wuu yidhi ma jabin marka isagu de waad baa u rajaxa waxaanu ku rajaxanayaa de wuxuu leey qofka man lam yumayit isiyam min alleyli falaa siyaama lahu habeennimada inuu sii laga doonay niyadaasina de maalintii o dhan kaa sii jirto jaray hadduu dib u noqdo dee niyo cusub bay noqonaysa oo maalinimo timid markaa soonkii hore waba kama jiraan wa qiyaasan calaa sala salaaddiinoo ka qiyaas qaadanayaayo dee salaadiiba haddii uu salaadda dhexdeedii niyeeyo salaaddii iskaga bax uu ka baxay waynagirahayn qolyahan niyooda inay ka baxaan dadna asalaamu calaykum asalamu calaykum le waxba kama jiraan salaamtooda markuu niyeeyey inuu salaaddii ka baxa ka baxayba soonkiina waa la mid gureeshada laakiin waqiila laa yabtul buu yihi qolaa waxay tidhi soonkaasi ma jabayo oo iyagu xaggay ka eegeen waxay ka eegeen camalkii soonku dee wuu socdaa camalkana hadii la bilaabo oo niyana lagu bilaabo niyo keliyi waxba kama tarto ma goyso waxaa uun jara de in camalkii niyadii iyo ay israacaan ficilkii oo imika inagii soo maray markii faatixada la akhriyayay haddii qofku uu niyeeyo inuu jaro laakiin aanu aamusin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi dib usoo bilaba niyada kaga soo dhacday laakiin maba aamusino waday uun ama iska jarbaaba niyada kaga soo dhacday dee faatixadiisi waa u kii musaafirka isagoo safarkii sii socda haduu is yidhaahdo iska joojiyo dib u noqo oo safarka iska daa laakiin wali weli sii socdo waxay leeyihin niyadaa noqoshada ihi macno ma samaynayso ilaa iyo waayo ficilkiisiibaaba khilaafsanba niyada marka niyo keligii wixii goyn mayso waxaa kaloo looga qiyaas qaatay xajkii wa qiyaasan ala alxaji oo xajkii haduu qofku xarmado haduu hadana niyeeyo inuu iskaga baxay dee ma soconayso ka bixi kari maayo marka furuucdaa faraha badan ayaa looga qiyaas qaadanayaayo soonkiina waa saasoo kaleoo weligaaba waxii soo dhigo oo soo salao markaad liqduun buu jabaya kanaa markaa muctamada kanuu sheekhu waqiila yidhi ayaa muctamada oo waaya salaaddii maxaa laga yeelaya waxay yidhahdeen salaadda iyo islaamnimadu iyagu xukun gaaray leeyihi oo islaamnimada hadduu qofkii niyeeyo inuu jaro berri gaalo hadduu gaaloobo salaadiina waa saasoo kale iyaduna waa afcaasha yare dee koobana xidhiidhsan weeyaano iyaduna haddii markaa maaragtay eh, uu qofku ina uu niyeeyo inuu salaaddii jaro ama uu celceliyaba xataa ma jarta mise waad iska daysaa uu yidhaahdo iyaduna way buraysa laakiin cibaadaadkii kale lamid mid maahee islaamnimada iyo salaada ayay arrintaasi eh, u gaar yihiinoo salaadana dee mubdilaadkeedaaba fara badnaay waxay xamilaysaaba iska koobnaa marka iyaduna saasa markaa ay ugu buraysaa laakiin lamid maaha soonkii bay leeyihiin wayna kale aw sharada aw istacaada halkan ruknigii kale ayuu inooga bilaabaya wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam